alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalى alihi wasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabumaa shaygii buu baab yahay jaaha ay warada soo arooray oo min aladila fi ladila kusoo arooray oo min altaqliidi adkeynaa fii man ay calaaman mid xukunkiisa la adkeeyey ama hadalkan lagu adkeeyey cabad allaha ilaahay caabuday cinda qabri rajulin nin qabrigii agtii ku caabuday ninkaasoo saalixina fakeyfa seebuu arrinku noqonaya idaa cabadahu haddii ninka saalixaa laftiisa uu caabudo baabkan maqsuudkiiyo ujeedada laga leeyahy waxa weeye bayaanu ana min asbaabi اlwuquuci fi shirk cibaadat اllahi cinda qubuuri الsaalixiin waa in la caddeeyo asbaabta shirkiga keenta iyo towxiidka in laga tago inay ka mid tahay in ilaahay lagu caabudo qubuurta saalixiinta agteeda oo cibaadada ilaahay la caabudayo lala doonto xabaalaha dadka saalixiinta ah farqiga udhexeeya baabkan iyo baabkii ka horeeyey guud ahaan ay isku mowduuc yihiin oo ay ka wada hadlayaan asbaab lwuquuci fi shirk waxa weeyaan baabka hore oo mutacaliq bilguluwi fi saalixiina min xayu ljumla wuxuu ku saabsan yahay saalixiinta in guluw iyo talaxtag lagu sameeyo guud ahaan oo <clears throat> lagu sifeeyo sifaad aanay lahayn ama sifaadka ilaahay oo kale in lagu sifeeyo ama afcaal guluw iyo talaxtag ka muuqdo in loola yimaado ama ictiqaadaat baabkana waa mutacaliqu bilguluwi fi qubuuri الsaalixiin nooc guluwiya saalixiinta xabaalahooda lagu sameeyo oo ah in cibaadada lala doonto ayuu ka hadlaya fahuwa khasu min xayثu اlmowduuc baabka hore alguluwi fi الsaalixiin ayuu cumuuman uga hadlaya kana alguluw fi qubuuri الsaalixiin ayuu si gaara uga hadlaya cilaaqada uu la leeya baabkani baabka ka horeeya waxa weya inay labada baaba ku saabsan yihiin fi bayaani asbaab اlwuquuci fi shirk maca wuduuxi baraahin baraahin الtowxiidi wa buطlaan الshirk asbaabta shirkiga in lagu dhaco keenta iyadoo adilada towxiidku ay caddahay baadilnimada shirkiguna ay muuqato <coughs> wayaftariqaani fii nawci sabab waxay u kala duwan yihiin uun sababtaa shirkiga dadka ku ridaysa nooceeda leada musanifku raxima llahu tacaala baabka hore masaa-ishiisa waa ka ku yidhi ana man fahima hada albaab wabaabeyni bacdahu tabayana lahu gurbat اlislaami wara'a min qudrat اllahi wa taqliibihi lilqulubi alcajab min الtaqliid الtaqliid waa tashdiid oo adkeynta arrinka la adkeeyo wa minhu qowl اllahi tacaalى walyajiduu fiikum gilda ay shidda adeyga ha idinkala kulmaan gaaladu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda clamu ana allaha maca lmuttaqiin fii man mantu waa mawsuula oo bimacna اladi weeye ay fi اladi cabad اllaha ay cabad allaha waxda oo lam yushrik bihi shay-a waa ilaahay caabuday aan ilaahay cidna u shariik yeelin oo salaa lilahi mkhlisa aw daca allaha mkhlisa aw tadaraca wاstagaaa waاstacaada biاllahi mkhlisa ilaahay buu utukaday isagoo mkhlisa u soomay ilaahay buu beriyey haddaa mushkiladiisu waa maxay lakinahu taxaraa iqaaca hadi اlcibaadaat cinda qabri rajuli صaalix طalba lilbaraka lakiin cibaadaadkan waxa uu kula dadaalay inay nin qof saalixa qabrigiisa agtiisa ay ka dhacaan arrintaasi oo ka ah baraka raadin طalba lilbaraka marka la leeyahay cabad allah cibaadadu waa waصf yشmل kuل العibaadaaت أyi nooع min أnwaaع العibaadaaت xabaalaha lala doonto ayaa soo gelaya العibaadaة الqaلbiya والqowliya والficliya lakiin muصنifku raximه الlahu taعaalى nusuusta uu baabka ku sheegay waa nusuus laha tacaluq bالصلاة faqط nusuus salaada un markaa la xidhiidha lakiin wax ishkaala taasi ma laha oo taksiis lagama fahmayo inuu baabu ku saabsan yahay in salaada xabaalaha lala doonto sababtaana ishkaal ulahayna waxa l ana alcilata alatii min ajliha xurimat isalaatu cinda alqubuur hiya sadu dariicati shirk cillada loo diiday in salaada xabaalaha lala doonto waa in la xidhayo wadada shirkigoo la awdayo wahiya mawjuudat fi jamiici alcibaadaat ciladaasna cibaadaadka oo dhan way ku jirtaa salaada kuma gaara لأn اqubuura laysat maxala lilcibaadaat xabaaluhu meel cibaado maaha meel ilaahi subxaana wa tacaala lagu caabudo ama cibaadadu ay fadli dheeraada ku leedahay maaha cinda qabri rajuli aلtaqid bالrajul la mafhuma lahu qabrigu qabri nin ha noqdo ama qabri ruux dumara ha noqdo waa isku mid rajulu waa qeydun wakharaja makraj alghaalib walihada mafhuum ma leh waayo haalibkaaba waxay tahay qubuurta guluwiga lagu sameeyey inay tahay qubuuru rijaal sida akarka aqlabkaaba sidaas marka alxukmu yashmalu man taxara cibaadat اllahi cinda qabri imra'a xukumku wuxuu koobsanayaa qofka cibaadada ilaahay u caabudayo kula dadaala xabaalaha ah, ruux dumaraagta saalixin cinda qabri rajulin saalixin saalix iyaduna waa waa qayd lakin waa qeydun oo laa mafhuuma lahu lannahu kharaja makraj alghaalib isaguna xabaalaha lagu lug ay ee cibaadada lala doonto ayaa u badan xabaalo dad saalixiin ku aasan yihin maaha inuu mafhuum leeyo la odhanayo xabaalaha saalixiinta kuwa aan ahayne aalixiinta ah faasidiinta ah haddii cibaadada lala doonto dhib ma laha macnuhu maaha faman taxaraa cibaadat اllahi cinda insaani cinda qabrin kainin man kana saaxib اlqabr falxukm yashmalu mar hadduu qofku cibaadadu ilaahay caabudayo xabaal la doonto xabaasha cidda kuwaasna cidday doonaysa ha noqoto rag ha noqoto dumar ha noqoto qof wanaagsan ha noqoto qof xun ha noqoto xukumku waa isku mid weeye wax farqiga udhexeeyaa ma jiro mafhuum male saalix fakayfa idaa cabadhum cabadahu macnaheed waxa weeye haddii cibaadadii ilaahay la caabudayo lala doontaa sidan loo adkeeyey adkeyntu siday noqonaysaa idaa cabada saaxib alqabr qofka xabaasha ku jira laftiisa hadduu cibaadaadka qaar u sameeyo de waa sii adkaanaysaa liwuquucihi fi shirki اakbar waayo shirki weyn buu markaa ku dhacay wuxuu yihi sheekh cabdiraxmaan ibn xasan fi fatxi اlmajid ay arajul الصaalix faina cibaadatahu hiya shirk اakbar qof in la caabuda waa shirkigii weynaa wa cibaadaة اllahi cindahu wasiilaة ilى cibaadatihi in cibaadadii ilaahay la caabudayay lala doonto qabriga qofka bani aadamkaana waxay waddo u tahay qofka marka dambe in la caabudo wa wasaa'ilu shirki muxarama asbaabta shirkiga iyo wadooyinkiisuna waa xaaraan liannaha tu ila shirki alakbar wahuwa huwa acdamu dunuub qofka waxay gaadhsiinaysaa ay kula dambeynaysaa shirki weyn oo ah dembiyada kowo weyn daliilka koobaad ee baabka uu ku sheegay musanifku wuxu uhi fi صaxiix can caaishata radia allahu canha ana uma salma saxaabiyadii umu salme la odhan jiray dakarat waxay u sheegtay lirasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam kaniisata waa macbad nasaara waa meesha kiristaan ku cibaadeystaan ra-ata ay ku aragtay fi ardi اlxabasha wamaa shaygii bay nebiga u sheegtay fiiha kaniisada ka laalaaday oo min asuwari sawira ah qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ulaaiki kuwaasi aad sheegaysaa idaa maata markuu dhinto fiihim dhexdinta alrajulu saalixu ninka wanaagsan aw cabd aw ilcabdu saalixu ama addoonka wanaagsan bana way dhisaan calaa qabrihi qabrigiisa waxay ka dul dhisaan ama ka ag dhisaan oo calaadu bimacnaa cinda luqada iyo sharcigaba ugu soo aroortay masjidan bay ka dhisaan ay makaana cibaada oo iyagoo meeshay ku cibaadaystaan masaajid lama odhan jirin walihaada kelmadan masjid marka xadiida ku jirto macbadan un weeyaan macnaydu meel cibaado wasawiru wasawir waa sawiraan fiihi macbadkaa dhexdiisana tilka tilka tilka suwar fi yacnaa sawiradaas aada sheegtay ulaa kuwaaga aada ka sheekeynaysaa shiraaru khalqi wehi khalqiga kuwa u shar badan cinda allah ilaahay agtiisa fi saxiixi markuu leeyahay wuxuu ujeedaa saxiix lbukhaari wa muslim oo labaduba xadiidka way wariyeen waxaanu ka dhigay musanifku can caaisha ana uma salama aqlab riwaayaat fi saxiixeyn waa can caaisha can umi salma wa umi xabiiba in xadiidka caaisha ay ka warisay labadaa saxaabiyadoodba umu salama iyo umu xabiiba labada umahaat lmuminiin ka mida ah. riwaayadda muslimba waa waana sidaa iyadu si kaleba kumay soo aroorin can umi salma wa umi xabiiba aalib riwaayat bukhaarina waa sidaas can umi salma wa umi xabiiba riwaayad riwaayaadka bukhaari sidan kusoo aroortay can caaisha ana uma salama umu xabiibe aan la sheegin taasuu ku gaabsaday markaa musanifku kaniisa bifatxi lkaaf wa kasri nuun waa macbad nasaara nasaaradu meeshay ku cibaadaysteen baa kaniisa la dhaa fii nafsi riwaayat alxadiid fi saxiixna waxaa ku timi ana alkaniisa yuqaalu laha maariya kaniisadaa magaceedu ahaa maariya ida maata fiihim arajul الصaalix aw ilcabd الصaalix awdaasi yani waa shaku min bacdi الruwaat nebigu ma wuxuu yihi arajul الصaalix mise wuxuu yihi alcabd الصaalix waana isku macno waxay tusinaysaa diqaة الruwaat taxariihim fi الriwaaya wa fi xikaayaة اlalfaad xadiidka ruwaadda soo wariyaa siday ugu dadaali jireen ereyada xadiidka iyo kelimaadkii nebigu yihi alayh الsalatu salaam laftoodii wa fiihi jawaasu riwaayat اlxadiidi bilmacna xadiidka in lagu warin karo macnaha oo lafdigii lafdi aan ahayn laakiin macnaha laftiisi gudaya la isticmaali kara ayay daliil u tahay alrajul الصaalix aw alcabd صaalixna acamu min الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam nebiga waa ka caamsan yahy iyo weliba qad yakunu lmaqbuuru nabiya waqad yakunu saalixa gayra nabiy wuxuu noqon karaa nebi nebigu waa rajul saalixa waa cabdi saalixa addoon kaloo saalixo nebi aan ahaynna waa noqon karaa waqad yakunu dakaran waqad yakunu unha wuxuu noqon karaa nin buu noqon karaa ruux dumar buu noqon karaa banow calaa qabrihi masjidan ay mowdica lilcibaada masaajidka waxaa looga jeedaa meel lagu cibaadaysto magaca masjidba yaan wadane magac kaleba ha loo bixiye nabigu alayh salaatu salaam alaqa isma almasjid cala alkaniisa magacii masjid buu kaniisada ku ilaaqay likowniha makaana cibaadati cindahum sida masaajidku u yahay makaana cibaada cinda almuslimiin ayuu makaana cibaada kaniisaduna ay u tahay makaana cibaada cinda الnasaara amaakin اlcibaada cinda الnasaara laa tusama masjida sheekh sulaymaan bn cabdillaahi wuxuu yihi ay mowdica lilcibaadati baa looga jeedaa masjidanta meel cibaado wain lam yusama masjida kalkanaaisi walmashaahid masaajid bayaan lagu magacaabay hadii la doono kaniisada la idhaahdo macbad maqaam ha la idhaahdo ayu ismin oo lagu magacaabo wasawaruu fiihi tilka suwar ay wadacuu suwara fi lmakan aladi jacaluuhu lilcibaadati cala alqubuur meesha ay xabaalaha ka dul dhiseen ama ka ag dhiseen ay cibaadada markaa ugu talagaleen ayay sawiradaana ku sameeyeen wasuwaru tashmal alrasma wاlnaxta wاtamaahiil sawirku noocu doonayabaa noqdo naqshad gidaarka lagu sameeyo timhaal oo ah wax qoran oo dhoobo ama loox ama wax lamida laga sameeyey naxti oo ah xarab sawir markaa lagu xardhay meel intuu way soo gelayaan oo asha ku jirta asuwar waa cahdiya oo asuwar alatii dakarata umu salm waman maca min asaxaaba riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku jirta fadakarat min xusniha wa tasaawiira fiiha kaniisadaasee loo qurxiyey iyo sawiro ku yaalay bay sheegeen ulaaiki bikasri kaaf waayo mukhaaabku waa muanath odrasoo kuwa labada maxaa midun looga dhigay yaana mid walba goonideeda loo jeed loola jeeda isblishaaruna nasaaradu ku dhacaya shiraaru اkhalqi cinda allah aladi aladiina banow almasaajida calى اlqubuur wasawaruu tilka suwar min akar الnaasi shara وdalaala cinda اllah kuwa xabaalaha masaajidada ka dul sameeyey meelo cibaado sawiradaana ku sameeyey waa dadka kuwa u shar badan bay ka mid yihiin ee u lumitaan badan marka laabudda min taqdiiri min atabciidiya huna waa in min la qadara oo laga maarmaan oo la ihahdo ulaaiki min shiraar اkhalqi cinda اllah way ka mid yihiin iyagu un maaha shiraaru khalq kuwa iyaga ka shar badan baa jira laakiin waa ka mid kuwa ka sharka badan waxaa ka mid ah aladiina cabadu asnaam maana kuwa asnaamta caabuda yahuudi iyo nasaarada waa ka shar badan wasfigana wuxuu koobsanayaa dhaleeceyn kuwaa la dhaleecaynayo mar haddii lagu sheegay min shiraari khalqi inay ka mid yihiin waxaana shiraaru khalqi loogu sheegay lianna taxariihim alcibaadata cinda alqubuur wasiila ila shirki walkufri billah inay cibaadadii xabaalaha la doonteen waxay waddo u tahay iyo sabab shirki iyo kufri bay sabab u tahay labadan wasfi ama ficil waa binaaءu lmasaajid cala alqubuur iyo tacliiq suwari fiiha mid waliba goonidiisu xaaraanuyi taxriimku kuma tacaluqo bimajmuucihima labadooda wada socda bal yatacalaqu bikuli waaxidi bimufradihi mid walba isagoo goonidiisaabu xaaraan yihi lihada ibn rajab wuxu uhi hada alxadiidu yadulu calى taxriimi binaءi اlmasaajidi calى qubuuri الصaalixiin wa taswiiri suwarihim fiiha kama yafcalhu nasara walaa rayba ana kula waaxidi minhuma muxaramu calى infiraadin mid walba goonidiisu xaaraan yihi taswiiru suwar اlaadamiyina muxaram wabinaء اlqubuuri calى اlmasaajidi binfiraadi muxaram kama dalat caleyhi nusuus kitaabkiisa fatxulbaariga saxiix bukhaariga uu ku sharaxo juska saddexaad safxada laba boqol iyo laba ayuu sidaa ku yiri musanifku wuxuu yihi fa haaulaai kuwaani jamacu waxay kulmiyeen beyna alfitnateyn labadii arrimood ee fitnada sabab u ah dadku inay diintooda ka fitnoobaan sababta u ah fitnat اlqubuur fitnadii xabaalaha iyo fitnat tamaathiil iyo fitnadii sawirada hadalkani waa min kalaami ibn اlqayim raximah اllahu tacaala musanifkuna wuxuu keenay litawdiixi macna alxadiid xadiidka macnihiisa si uu caddeeyo ibn اlqayim oo hadalkiisa uu yahayna umuu nisbayn lishuhratihi canhu waayo hadalkaa ibn اlqayim inuu yihi mid iska mashhuura wey qofka suktiisa akriya uu garanayo fii gaahat lahfan buu ku yihi ibn اlqayim hadalkan waqala gayru waaxidi min الslfi kana haؤulaai qowma صaalixiina fi qowmi nuuxi عalayhi الsلام falama maatuu cakafuu calى qubuurihim uma sawaruu tamaahiilahum uma طaala calayhim اlamd facabaduuh fahaؤulaai jamcuu bayna اlfitnatayn fitnaة اlqubuuri wa fitnaة الtamaahiil wahuma alfitnataani alatani ashaara ilayhima rasuulu الlah salى الlahu عalيه waslm fi اlxadiiث اlmutafaqi calى صxatihi can caaisha radi allahu canha ana uma slma radi allahu canha dakarat lirasuuli اllahi kaniisata ra'ataa biardi اlxabasha ilى akhir اlxadiiث oo labada fitne xadiidka caaisha lagu sheegay buuri yaعnaa kuwaasi laba arrimood dadka diinta ka fitnaynaya oo inay dadku lumaan sabab u noqonaya ayay sameeyeen oo arrintaa xabaalaha in lagu fitnoobo wax sababaya alfitaan biqubuuri saalixiin xabaalo xabaalaha kale la mid yihiin dee lagaba garan maayo cidina ku fitnoobi mayso laakiin marka laga soocee la dhiso ama masaajid laga dul dhiso waxay sabab u noqonaysaa in lagu fitno waana sababta shareecad u diida walihaada xabaalaha saxaabadu may lahayn waxay kaga soocan yihiin xabaalaha kale walihaada waynu sheegi doonaa culimada qaarkood waxay idhaahdeen faima radi allahu canha waxay ku aasantay baqiic soma man yacrifu qabraha laa axad yacrifu qabraha annahu saxaabada xabaalahood waxay ku soocnaayeen oo in masaajid laga duldhiso ama laga ag dhiso ama qubada la saaro ayaan jirin sababtaasaa ah, xabaalahoodii loo garan waayey hadda haddaad baqiic tagto xabaal si yaqiiniya loo garanayo lagu odhanayo xabaashii saxaabi hebel waatan ma jirto in xabaalaha sheekh hebel iyo jaylaani iyo fulaan iyo lagu fitnoobo maxaa keenay wixii shareecadu ay diiday ee fitnowga sababta u noqonaya baa lagu sameeyey oo binauhaa wa binaa masaajidi calayha wa cindaha wuxuu leeyahay <clears throat> nacam sheekh sulayman bn cabd lahi raximah llahu tacaala yani an aladiina banw hadi lkaniisa jamcuu fiha bayna fitnatayn dala biha kaiiru min alkhalq alأulى fitnaة اlqbur lanahum iftatanuu bquburi الصaalixiin wacadamuuha tacdiima mubtadaca weyneyn bidcaabay weyneeyeen faala bihim ilى shirk arrinkaas shirki buu kula dambey wahiy acdam اfitnateyn labada fitnata weynina waa taas bal hiy mabda fitna halka fitnadu ka bilaabanta athaaniyatu wey fitnaة tamahiil wey asuwar fainahum lama iftatanuu bquburi الصaalixiina wacadamuuha wabanuu calayha اmasaajid wasawruu fiha suwar lilqasd اladi dakarhu اlqurطubiyu faala اlamru ilى an cubidat الsuwar wman hiya suurathu min duni اllah wahatani اlfitnatani huma sababu cibaadaةi الصaalixiina kallaata wawuddin wasuwaacin wayaguuha wayacuuqa wanasri wagayri min الصaalixiin shuraxda qaarkood hadalka waxay u nisbeeyeen ibnu taymiya waxaa ka mida sulayman bn cabd lah markuu hadalkaa musanifka soo raro fahaulaai jamcu bayna fitnatayn bu ohan ila akhiri hada min kalaami sheikh اislaam buu ohanaya hada غayr صaxiix saynu sheegnay hadalkan jamcu bayna fitnatayn hadalkii ibnu taymiya maha waa hadalkii ibn اlqayim hadalka ibnu taymiye hadalkan sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uu soo raray tacliiqa calى اxadiiث waa ka duwan yi oo iqtidaa siraad mustaqiimku ku yaala juska koowaad safxada saddex boqol saddexiy soddon waxaanu odhanaya wlأnahu salى الlaه عalيه waslm qaala kanuu ida maata fihim rajul صالح banuu calى qabri masjida wasawiruu fiihi tilka tasaawir ulaئika shiraaru khalqi cinda اllahi ywma الqiyaamة fajamaca bayna الtamaahiili wاlqubuur so laba hadaloo kala duwan ma haulaai jamacuu bayna اlfitnatayn fitnaة اlqubuur fitnaة الtamaahiil iyo fajamaca bayna الtamaahiili wاlqubuur nebigu wuxuu xadiidku ku jamciyey bayna الtamaahiil waa suwara iyo alqubuur laba hadalo kala duwan sooma ka musanifku soo raray markaa ka ibnuqayim aynu akrinay s kan ibnu taymiye ka ibnuqayim wey walihada akhطأa sulayman bn cabdillaahi wcabdiraxmaan ibn اlxasan sulayman fi taysir cayz اlxamid wcabdiraxmaan fatxi اlmajid xayثu nasbuu alkalaam aladi naqalahu اlmusanif ilى sheikh اiسlاm ibn taymiya walaysa huwa kalaam sheikh اislam ibn taymiya wainama huwa kalaam bn اlqayim في غاثة الآفاn فhمتم hذه المسألة ayب arintaasina waxyaabay kusoo baxaysa waxa kamid a yaعnى تنبيه لطاaلب العلم arrimahaas oo kale طاaلب العلم muxuu ku garan karaa markaad aragto hadal lasoo نqliyey masderka laga soo نqliyey had iyo jeeraalo u noqo waxaa ku cadaan doonta hal في hada النqل خaطأ وwهم ama huwa naqlu صaxiix saasaa ku cadaan doonta markaan hadalka ibnulqayim ikhaathatu lahfaankan kasoo naqilay oo a kitaabu tawxiidka matnigiisa waxa ku yaala waafaqsan hadalka ibnu taymiyana wuxuu ku yaala iqtidaa siraat mustaqiim oo aan kasoo naqilay wajhu dilaalat xadiid calaa maqsuud ibaab waxa wey ana nabiya wasafa man banaa masjida calaa qabri rajuli صaalixi liyucbad allaha cindahu bianahum shiraaru khalq maca sixati qasdihi rasuulku wuxuu ku sifeeyey ciddii masaajid ka dhistay qabri qof saalixa dushii ama agtii qasdigu u dhisayna ay tahay in ilaahay lagu caabudo masaajidkaas ma aha in qabriga la caabudo in masaajidka ilaahay lagu caabudo wuxuu ku sifeeyey biannahum shiraaru lkhalq maca sixati qasdihim qasdigoodu wuu wanaagsanaa qasdigoodu muu ahayn cibaadatu gayr اllah qasdigoodu wuxuu ahaa in ilaahay la caabudo cibaadadii qofkan saalixa ah lagu xusuusto لأna ficlahum wasiilaة ilى الshirk maxaa shiraaru khalq loogu sifeeyey لأnnu ficilkoodan oo ah binaaء الmasaajid calى الqubuur iyo taxari الcibaadati cindahaa wuxuu wasiilo iyo wado u yahay shirkika marka haddii wasiilaة shirk qofku uu kaga mid noqonayo min shiraari اkhalq fakeyfa bishirki nafsi shirkiga laftiisa maxaad umalaynaysaa marka taqliidkii la sheegayeyna waa ka waa in lagu sifeeyey inay yihiin shiraaru اlkhalqi cinda allah wuxu uhi sheekh صaalح al shaykh ulaaئika fawجه dilaalة min hada الxadيiث qowluhu ulaaئika shiraaru الkhalqi cinda allah wma fihi min التaqlid fi man cabad اllaha fi اlkaniisa alati fiha اlqbur wالsuwar لأna اlqbura wالsuwara min wasائل الshirki bاllahi jala wacalى daliil الثاني walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugan oo canha caaisha ay ka wariyeen qaalat inay tihi lama nuzila birasuuli اllaahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay markay geeridu kusoo degtay tafiqa wuxuu gudagalay yaطraxu inuu saaro khamiisatan maro afargees ah oo liid liid leh oo lahu isagu uu lahaa calaa wajhi wejigiisa inuu dul saaro faida اktama biha markuu ku neef qabatoobo naqasku uu ku dhego kashafahaa uu iska faydayay faqaala wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wahuwa xaaluwa rasuulku kadalika sidaa arrinkiisu uu yahay lacnat llahi ilaahay nacdashiisu cala alyahuudi bay ahaatay yahuud dushood iyo nasaara kristoon dushood ama ha ahaato haddii habaar lagu fasiro takaduu waa jumla tacliiliya muxuu ilaahay ku nacdalay ama nacdasha ilaahay loogu habaaraya liannahum ittakhaduu bay ka dhigantay leyihi waayo waxay ka yeesheen qubuura ambiyaain qubuurtii nebiyadooday ka dhigteen masaajida meelo cibaado yuxadiru bay tihi caaisha wuxuu ka digayay nebigu maa sanacu ummadiisu uga digaya waxa ay sameeyeen oo ah in xabaalaha meel cibaado laga dhigto walowlaa daalika bay tihi digistiisaasi ka digistiisaasi haddaanay jiri lahayn ubriza qabruhu qabrigiisa waa la muujin lahaa oo baqiic baa nebiga lagu aasi lahaa iyo halkaa banaanee furan saxaabada lagu aasi jiray غayra annahu hase yeeshee laakin hase yeeshee annahu arrinku wuxuu yahay khushiic waxaa laga baqay haddii nebiga calayh isalaatu wasalaam halkii xabaalaha muslimiinta ahaydee baqiic lagu aaso an yutakhada in laga dhigto ay qabruhu masjidan ay makaana salaati meel salaada markaa lala soo doonto lala soo aado ayra anahu khashiyana waa la akriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka baqay an yutakada in laga dhigto qabruhu masjidan baqahaasi inuu jirayna waxaa tusinaya rasuulku alayh salatu salaam waa ku yihi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo akrajaahu akhrajahu bukhaari wa muslim lamaa nuzila laba siyaaboodba waa loo dabdiyey nuzila in la yidhaahdo ay nazla bihi malaku lmowt markuu kusoo degay malakulmowtka walmalaaikatu lkiraam ee malaaigtii kale caawinaysa iyo in la yidhaahdo lama nazala bifatxi awalihi la akriyo ay nazla lahu sakaraat lmowt markii sakaraat lmowtku uu usoo degay waqtarabat wafaatu fii riwaayatina naزlat lama naزlat oo taa macnaheed wuxuu noqonayaa xadarat اlwafaatu waxaa soo degay waa geeridii naزlat ay xadarat alwafaatu wاlmowt labadaas siyaaboodba waa loo dabdiyey kutubu shuraax اxadiiثna waa ku qoranta ama shuruux اxadiiث afiqa isna laba siyaaboodba waa loo dabdiyey in la idhaahdo طafiqa bifatxi طa wa kasri اlfa bimacnaa jacala lannahu min afcaali الshuruuc alati tacmalu camala kaana sida ibn malik fi khulaasa uu ku sheegay kanshaأ الsaaئqu yaxdu waطafiq kada jacaltu waأkhadtu wacaliq thanina waa طafaqa bifatxi thaaniyi faqa oo taadiyo fadaba in la kor waa kasru afsaxu dafiqa in la idhahdo fada la hoos dhigo ayaa fasixsan bihi jaa alqur'aan waana sida qur-aanka ku timi dafiqana macnaheedu waa jacala yafcalu wuxuu bilaabay arrinkaa inuu sameeyo qaaluu dafiqa yafcalu kada ay jacala yafcalu kada khamiisatan khamiisadu waa qicatu qumaashin laha aclaam waa gobol mara oo liid leh waa kisaaun aswadu murabacun lahu calaamaan waa maro madow oo afargeesa oo laba liidna leh haddaanu liidadkaa lahayn khamiisa lama idhaahdo thawbu khazin iyo sawbun suufun muclamun iyo baa la dhaha ida اktama biha اktama اxtabasa nafashu can اlkhuruuji bisabiha markuu naqasku kasoo bixi waayo ee caburiso faqaala wakadalik ay fi hadi alxaal ashadiid xaaladaa daran ee sakaraatulmowtka isagoo ku jira ayaa nebigu hadalkan uu yihi wa hada daliil calaa ana maa taxadaa bihi huwa fi hada alxaal amru cadiim wuxuu nebigu ka hadlayay isagoo xaaladaa ku jira adag arin weyn inuu yahay oo ummadda in loo sheegaa ay muhim tahay ayay taasi muujinaysaa lacana llahu lyahuuda wanasaara waxaa ku jira daliil calaa jawaasi lacni kufaar cala sabiili lcumuum masaladan hore usoo mar waana bilijmac si guud in loo nacdali karo kufaarta jumladanna waxay ixtimaashaa inay tahay ducaaiya nebigu ku habaarayo ilaah inuu nacdalo iyo inay tahay khabariya oo uu ku waramayo biwuquuci lacni caleyh nacdasha ilaahay inay ku dhacday itakaduu qubuura ambiyaai masaajid hadi ljumla maxaynu nihi tacliiliya tacliilu liqowlihi lacnat llahi cala alyahuud wاnasaara arrin sababta loo nacdalay ayaa itakaduu qubuura ambiyaai masaajid ay caddaynaysaa cilaة lacni waa maxay cilaة lacni waa liannahum itakaduu qubuur anbiyaai masaajid fahadi اcila hiy اlmuujiba lilacn walihada ibnu xajar wuxuu yihi fi fatxi اlbaari juska koowaad shan boqol iyo labiyo soddon wa qowluhu itakaduu waa jumlaة musta'nafa calى sabiili اlbayaan limuujib اlacn waa jumlad u timi in la caddeeyo waxaa nacdashan keensaday kaanahu qiila ma sababu lacnihim waxay ka dhigan tahay in lagu hi maxaa loo nacdalay ama maxaad u nacdalaysa faujiiba biqowlihi itakaduu markaasa waxaa lagu jawaabay qowlkaa uu yihi itakaduu qubuur ambiyahi masaajid waxaa loo nacdalay inay qubuurtii ambiyada masaajida ay ka dhigteen alyahuud wanasaara labadaba waa lagu sheegay xadiidka soo maha nooc ishkaala baa ku jira nasaara garanay kaana lahum ambiya kuhur nebiyo badan bay lahaayeen waxaan ujeedaa alyahuud kaana lahum ambiya kuhur ama annasaara falam yakun lahum ila nabiyun waaxid nebi qura bay nasaara lahayen nebigaasina kuma aha huwa ciisa walaysa lahu qabrun ciise halkuu ku aasayey nabi ciise yaa garay nabi ciise halku ku aasayey ya ma aasna sheekh halku ku aasayey a adiga nacam halku ku aasayey nabi ciise adiga ma ninkan far ma aasna da meel la tuuray markii in la dilay ya miyaanu dhiman nebi ciise muu dhiman ba markaa ma la baryi karaa waayo maxaan loo baryi karin ile meyit maa wa xayin addoon ha noqda lakin ma aan la bari karin haddaan imika ka waran nebi ciise waxaad siisaa boqol dollar maxaad ku diiday la baryo ila wa xayi aye ya xaadir baanu ahayn ducaa alxay alxaadir fi ma yaqdiru caleyh bikhusuusihi baa banaana soo marka xayi ha noqdee dee xaadir baanu ahayn soo ayib marka ishkaalkaa ma fahamteen itakaduu qubura ambiyaai masaajid yuhuud iyo nasaare xabaalihii nebiyadooda masaajida ka dhigta wالnasaara laysa lahum ila nabiyu waaxid wahuwa ciisa walaysa lahu qabru lannahu lam yamut aslan maba dhimanba maxaa ishkaalkaa lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo maye nasaarana waxay lahaayeen kana fihim ambiya gayru rusul kalxawaariyiin in la dhaha xawaariyiinta ambiye ahaa iyo maryam bintu cimraan calaa qowl fasaxa aljamcu bi hada اlictibaar lakin taas waa sax maha xawaariyiinta iyo maryam iyo inay ambiye ahaayeen daliil saxiixo sariixo ku sugnaaday ma jiro jawaabta labaad in la idhaahdo itakaduu qubuura ambiyaaihim jamacaas waa majmuuca ahli kitaab waa isku darkooda e maaha nasaarana qubuuru ambiyaaihim inay masaajida ka dhigteen jamac ambiyadoodii yuhuudna saasoo kale maaha waa isku darkooda isku dar majmuucooda iyo in la idhaahdo waxaa loo jeeda alambiya wالsaalixuun sida xadiidka kaleba dee ku cad oo nimanka la idhaahdo annasaara saalixiintoodii qaar ka mida bay qubuurtoodii masaajida ka dhigta tasmiyatu الصaalixiin bاlambiya min baabi الtawsica fi اlkhiطaab ba la yihi riwaayaadka qaarkood waxa ku mi qubuur ambiyaai musaalixiin markaa jawaabahasaa laga bixiyey yuxadiru maa sanacuu hadalkani ka dambeeyaba yaale caaisha radi allahu canha muraadkeeduna waa bayaan ana nabiya inama qaala dalika taxdiira liummati min ficli nasaara min ficli yahuud wanasaara waxay ujeedada waa inay caddayso nebigu hadalkan wuxuu u yihi maaha inuu inooga sheekeeyo yuhuud iyo nasaariya waxay sameeyeeno iyo wixii ku dhacay waa inuu ummadiisa u digo oo uga digo min itikhaadihim alqubuura masaajid walbinaa calayha oo ibnu xajar wuxuu yihi fatxulbaariga juزka koowaad sabxada شhan boqol labiyo soddon wa qowluhu yuxadiru ma sanacuu jumlaة ukra jumlaة أkhrى mustأnafaة min kalaami الraawi caaisha noqdoma qof kalaa noqday kaanahu suئila can xikmati dikri dalika fi dalika اlwaqt nebigu isagoo xaaladaa ku jira muxuu ka sheegaya yahuud iyo nasaara waxay sameeyeen iyo waxa ku dhacay faujiiba bidalika markaasa waxa lagu jawaabay macnaa wuxuu ka digayey waxa ay sameeyeen walowlaa dalika ay lowlaa taxdiiru الnabiy mima sanacuu kadigistaa nebigu haddaana jiri lahayn uu ka digay waxa ay sameeyeen laubrisa qabruhu ay laudhira waukhrija qabruhu wadufina maca saa'ir اmuslimiin qabrigiisa banaankaa loo saari lahaa qolkii caaisho laguma asin muslimiinta lala aasi lahaa baqiic baa lagu aasi lahaa ibnu xajar wuxuu yihi laubrisa qabru ay lakushifa qabru الnabiyi walam yutakad caleyhi اxaa'il wاlmuraadu addafnu khaarija beyti gurigiisa meel ka baxsan baa lagu aasi lahaa wa hada qaalatu caaisha hadalkan caaishaa tidhi goorma qabla an yuwasaca almasjid الnabowi intaan masaajidka nebiga la ballaarin walihada lama wusica almasjid jucilat xujratuha muhalaثaة الshakli muxadadaة xatى laa yataأtى liaxadi an yusalia ilى jihati اlqbr maca istiqbaal اqibl haddii lagu dhaahdo qabrigii nebiga masaajid laga dul dhisay aada kadib hadii la hahdo nebiga alayh الsalaatu wasalaam lagu aasay masaajidkiisi aada kadib xaggee lagu aasay nebiga fii xujrati caaisha almulaasiqa lilmasjid qolkii caaisha ama gurigii nebiga caaisha deganayd ee masaajidka ku dheganaa marka maxaa la sameeyey masaajidka tawsica lagu sameeyey fii waqti cumar fii waqti abi bakr fii waqti cumar fii waqti cuثmaan cahdi صaxaaba dhinaca xujrada looma ballaadhin waxaa loo ballaadhiyey jihooyinka kale fii zamani الtaabiciin alwaliid bn cabdilmelik waktigiisii ayaa la ballaadhiyey marka xaggii xujradu ay xigtay baa loo ballaadhiyey lakiin xujradii masaajidka lama gudagelin gidaar baa saa loogu jaray saddex geesa si aanu qofna u qaabilin oo aanu ugu jeesan waxa weeyaan xagga qabriga aanu salaada ula jeesan qubadan iyo waxaan laga dul dhisay waa mar dambe wey taana waa diideen raggii taabiciinta ahaa ee waktigaa joogay sida saciid ibn musayib oo kale غayr anahu khushiya an yutakada masjida laba siyaabood baa loo dabdiyey khushiya waa laga baqay yaa ka baqay aلصaxaaba waa sababtay ugu aaseen qolkii caaisha khaafuu an yutakada qabruhu masjidan markaa cidda ka baqday waa saxaabadii bay noqonaysaa khashiya haddii la idhaahna waa faacilku nebiguu noqonaya alayh isalatu asalaam ina nebiya khaafa an yatakida naasu qabrahu masjidan masaajid inay ka dul dhisaan macnuu maaha masaajid in laga dul dhisaa mama suurtoobi ahayn masaajidkii baaba ku dhegan lakin makaanu salaa in laga dhigto meel salaada loola soo qasdiyo khashiyat bitaniina waa waa la akrin karaa oo caaishaa ka baqatay waayo qowlkani markaa wuxuu tusinayaa cila min alcilal alati iktadat lidafni nabiyi fii beyti asalku wuxuu ahaa qofka muslimkaa ah in lagu aaso xabaalaha muslimiinta maxaa nebiga alay isalatu salaam qolkiisii loogu aasay sababta loogu aasay asbaabta loogu aasay mid kamid a xadiidka lagu sheegay oo ah khashyatu an yutakhada qabru masjidan in laga baqay haddii banaankaa lagu aaso in dadka qaarkood qabrigiisa ay salaada la doontaan oo makaanu salaa ay ka dhigtaan sababta labaadna waxa weeye ana alambiyaa yudfanuuna xayثu yamuutuun markii la isku khilaafay xaggee nebiga alayه الsalatu salaam lagu aasaya riwaayad baa sheegaysa saxaabada qaar inay yidhaahdeen baqiic aynu ku aasno kamaa yudfan muslimiin qaarna yidhaahdeen aynu ku aasno cinda almimbar macnaheedu uu noqonayo masaajidka dhexdiisa khuraafiyiinta mutaakhiriinta ahna yatashabahuuna bihadihi الriwaaya riwaayadda waa ku dhagaan waa iska laaladeen waxay daliil u tahay in masaajid qof in lagu dhex aasi karo ila haddii cinda almimber lagu aaso masaajidkii baa lagu dhex aasay noqonaysa lakin hadi riwaaya daciifa wey hadday ansixi lahaydna xataa daliil noqoteen waay waa soo jeedin qof soo jeediye ama ashkaas oo saxaabadiina aanay ka aqbalin axaadiiii nebigana khilaafsan marka ibnu maaja wuxuu wariyey can abi bakr inuu yihi inii samictu rasuul اllahi yaquul ma qubida nabiyu ila dufina xayثu yuqbad xadiidkaa usoo wariyey nebi kasta halkii nafta lagaga qabtay baa lagu aasa lakiin xadiidka laftiisu waa daciif weeye oo ضaciif ibnu maaja ayuu ku sheegay sheikh اlalbani ibnu qudama almaqdesi kitaabkiisa muqniga ayuu ku sheegay labadan cilo wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab أن النabiya slى الlه عليه وsلم أخbara أن اllaha lacna الyahuud والنasارى nebigu wuxuu inoo sheegay ilahay inuu nacdalay yahuud iyo nasaaro liitikhaadihim qubuur alambiya masaajid qubuurtii ambiyada masaajido makaanu cibaada ka dhigtay liyacbudu llaha cindaha maa inay qubuurta caabudaan waa inay ilaahay ku caabudaan qubuurta agteeda lianna ficlahum wasiilat ilaa cibaadati اlqubuur ficilkoodaas wuxuu wado u yahay caabudista xabaala aw man fiiha min alambiya wاsaalixiin hal masalo ayaynu raacinaynaa ah kayfa tacaamala الصaxaabatu maca qabri الnabiyi salى الlaه alيه wasalam saxaabadu siday ula dhaqmeen qabriga nebiga waxaad garab dhigtaa arrintaa sida dadkan khuraafiyiinta ee qubuuriyiinta ay ula dhaqmayaan qubuura الصaalixiin aw اlأwliyaa aw man yusamuunahum bاlأwliya xabaalaha dadka saalixiinta ah ama awliyada ama kuwa iyagu magaca awliye u bixiyaan awliyanimada ilahayna ka fog saxaabadu markay garteen hadalladan nebigu inuu uga jeedo التaxdiir min الغuluwi fi qubuuri الأnbiya والصaalixiin inuu ummaddiisa uga digo inay ku talax tagaan oo si shareecada khilaafsan u weyneeyaan xabaalaha ambiyada iyo saalixiinta tacaamaluu maca qabrihi tacaamula yuxaqiqu muraadahu min hadi الtaxdiiraat waxay qabrigii nebiga ula dhaqmeen habdhaqan xaqiijinaya ujeedada nebigu alayه الsalatu salaam axaadiidan uu ka lahaa marka arrimay sameeyeen arrimo waxaa kow ka ah anahum dafanuuhu fii beytihi rasuulka alayh الsalatu salaam gurigiisii bay ku aaseen sababtay gurigiisa ugu aaseen waa maxay khashyaة اlguluwi fii qabrihi waاtikhaadihi masjida bitaxari الsalaati cindahu waxay ka hortegayeen in qabriga nebiga dadka qaarkood ay quluwi iyo xadgudub ku sameeyaan oo ay salaadood iyo ay la doontaan waadix ma marka maxay kala fogeynayaan cibaadada ilaahay la caabudayo iyo qabriga nebiga calayh isalaatu wasalaam dadka maanta xabaalaha ku fitnaysani waa mutasifuuna bicagsi dalika tamaaman ficilkaa iyo qasdigaa saxaabada cagsigiisa iyo kasoo horjeedkiisa ku sifaysan yihin oo cibaadadii bay iyagu la doonanayaan qubuurta saalixiinta iyo awliyada way la doonanayaan bal qaarkood waxay aaminsan inay cibaadadu halkaa ku fadli badanta walihaada bay dadka u fatwoonayaan markaad abaarsataan xabaalaha awliyada taga oo halkaa ku ducaysta nebiguna alayh isalatu slam saama samayn saxaabaduna saamaysa arinka labaad waxa weeye anahum dafanuuhu kamaa yudfanu saa'iru lmuslimiin nabiga calayh salatu salaam waxay u aaseen saxaabadu sida muslimiinta kale loo aaso falam yabnuu calaa qabri qabrigii nabiga calayh salatu salaam may dhisin hada biitifaaq wax khilaafa male arinka qure laysku khilaafay waxa weeye hal kaana qabru nabiyi musaaxan am musanaman qabriga nebigu ma wuxuu ahaa mid biyo shubloo saa u kala rogan mise mid musaaxoo dushiisu ay siman tahay bu sida saxiixa ee sufyaan itamaar uu sheegay inuu qabriga nebiga ku arkayna waa inuu musaax aha laakiin lam yadkur axad min alawaliin walaa min alaakhiriin in qabriga nebiga calayh isalaatu wasalaam markii nebiga la aasay in qabrigiisa la dhisay taasina waxay khilaafsantahay waxay samaynayaan khuraafiyiintan qubuuriyiinta mutaakhiriinta ah oo qofku mar hadduu yahay qof yuusafu bisalaaxba qof salaax iyo wanaag lagu sifeeyo aw aw biannahu min alculamaa markiiba qabrigiisa dhisaya masaajid bay ka dul banaynayaan ama marka hore masaajid la doonanayaan ama qubaday ka dul samaynayaan walam yarfacuuhu walam yarfacuu qabrahu fowqa alqubuur qabrigii nebiga calay isalatu salaam qubuurta kale mid ka sareeya oo ciid badan oo dheeraada ama dhagaxaan lagu tuuliyana kamay dhigin qabru الnabiyi wa qabru abi bakr wa qabru cumar wa qabru qubuur الصaxaaba fi baqiic kulaha kanat mustawiya walaa qabra mushrifa ila sawaytahu nebiga alayh الsalatu salaam saa amray cali soo ma waana amar saxaabada iyo ummadoo dhan ku socda kaasay fuliyeen arinka saddexaad anahu lam yajcaluu qabrahu makaana lisalaati wاdducaa saxaabadu kamay dhigin qabriga nebiga meel salaada loola soo doonto bal waxa ay qolka ugu aasayeenba si aan salaada loola soo doonan ayay nebiga qolkiisa ugu aasayeen غayra anahu khushiya an yutakada masjida macnaheed waa maxay macnaheedu ma in lagu dul tukadaaba inta qabriga nebiga lagu dul istaago ahlu daka alcasri miyaa laga suuraysan karaa waxa noocaas sidaa xadiidka loo fasiri karaa in la hahdo waxaa laga baqay in dadka qaarkood ay soo socdaanoo qabriga nebiga intay cagahooda kula dul istaagaan ay ku dul tukadaan laa in salaada loola soo qasdiyo taasaa laga baqay walowlaa dalika laubriza qabruhu ayra anahu khushiya an itakada qabruhu masjidan ducana ulamay soo qasdiyi jirin oo midkood markuu doona inu ilaahay baryo qabriga nebiga uma jeesan jirin ducadana lama soo doonan jirin iyo cibaadaad kala toona walam yatakiduu qabra nabiyi ciidan saxaabadu qabriga nebiga alayh isalatu asalaam kamay dhigan meel ay ku soo noqnoqdaan sanadkiiba mar tusaale ahaan ay yimaadaan sida maanta xabaalahan arkayna lagu sameeyey qabri lbadawi qabri cabdiqaadir jaylaani fii baqdaad bal meelaanu qabriba ku lahaynba ciid loogu sameynaya sad arkayso iyo qubuurta kale waxaan siyaarooyinka ay soomaalidu ku magacaabaan waa ciiddii nebigu calayhi salaatu salaam ilaahay uu ka baryay inaan qabrigiisa nacam uu ummadiisa ka nahiyey uu ka reebay inay qabrigiisa ku sameeyaan laa tatakiduu qabrii ciida wasaluu calaya xayu kuntum faina salaatakum tabluqnii qabrigayga ha ka dhigina ciid meel wakti go-an aad timaadaan oo soo noqnoqonaya meel kastood joogtaan igu saliya fa salawaat اllahi wasalaamu calayh ku salligaad igu salidaan wuu isoo gaarhayaa buui nebigu alay sla sl ilah baa isoo gaadhsiinaya walam yasmaxu liaxadin ficla dalika fii qabri axadna kamay ogolaan jirin inuu qabriga nebiga waxaasoo kale ku sameeyo bal xujratu caaisha markii qolkii caaisha nebiga lagu aasay calayhi salaatu wasalaam caaishana weli way degenayd markii abubakr lagu aasayna way degenayd waayo waa aabbaheedii iyo zawjkeedii markii cumar lagu aasay bay ka guurtay saxaabadu intay caaisho u tagaan may weydiisan jirin idan uma odhan jirin noo ogolow qabriga nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaanu ku ag tukanaynaa ama ku ag ducaysanaynaa ama aanu dhunkanaynaa ama aanu ku dawaafaynaa ama aan isku masaxaynaa waxyaabaa taa tusinaya waxaa ka mida oon ku gebagabeynaya maa rawaahu addiyaa almaqdasi raximahullah fi اaxaadiiث اlmukhtaara warawahu abu yaclى fi musnadihi can cali bn xusein cali ibn xusein ibn cali bn abi طaalib waa imaam min aimati ahli اlbeyt wa min duriyati caliyi wa faطima anahu raأى rajula yajiu ilى furjati kanat cinda qabri الnabiyi salى الlah alيه waslm wuxuu arkay nin imanaya meel yaroo markaa banaan oo qabriga nebiga alayh الsalaatu wasalaam agtiisa ayuu imanaya ninkan oo furan fayadkulu fiiha fayadcuu halkaasuu gelaya halkaasuu ku ducaysanaya yani ducadii buu qabriga ula soo dhowaanaya fadacaahu ninkiibuu u yeedhay faqaal alaa uxadiثuka bxadiiثi kuu sheegaa xadiiث samictuhu min abi waa aabihii oo ah xusein ibn cali can jaddi can rasuuli الlah qaala laa ttakiduu qabri ciida rasuulka ilah wuxu uhi qabriga ciid ha ka dhigan maana meelaad kusoo noq noqotaan oo ciiddu ciid zamani ciid makaaniya labadaba way noqota walaa buyuutakum qubuura wasaluu calaya faina salaatakum watasliimakum tablugunii xayثuma kuntum waxaa quweynaya u markhaati furaya ma akhraja ibn abi shayba wbnu khusayma min xadiiثi caliي bn xujr min ariiqi min طariiqeyn can suhayl bn abi suhayl anahu raأى qabr الnabiy faاltazamahu masaxa inuu ninkaasi qabriga nebiga alay الslatu salaam arkay uu ku dhegay isku masaxay qaala faxasabanii xasan ibnu xasan xasan ibni xasan ibnu caliy bn abi aalib isna waa imaam kaloo min aimati ahli beyt ka mid a bal shiica iyo raggaa isgarab dhig waxaa qururux igu soo tuuray buu ihi xasan ibni xasan ibnu caliy bn abi aalib qaala qaala rasuulu الlah laa ttakiduu beyti ciida beyti iyo qabri waa isku mid ila gurigii nebigun baa rasuulka lagu aasaya walaa ttakiduu buyuutakum maqaabir wasaluu calaya xayثuma kuntum faina salaatakum tablugunii xayثuma kuntum marka aarkan waxaa ku sugan ana alwusuula ilaa qabri nabiyi lam yakun mutaaxan qabriga nebiga alay slatu salaam in la gaadho oo la galo oo may ahayn wax suurtagala walihaada baa ninkani meeshaa yaree furanee cinda alqabriy u yimi hadduu qabriga geli karayo gaari karayo waa gaari lahaa wamaca daalikaba haddana ragga aada arkayso ee min ahli beyti nebiy alayh isalatu salaam ay sidaasi ugu inkireen waxaana xabaalo laysku masaxo la dhudhunkado lagu dawaafo cibaadada lala soo doonto markii dambena laba lagaba sii gudbo taasoo iyo xabaalaha la caabudo la baryo oo iyaga laftooda wax la weydiisto qadaa ulxaajaat qof warqad u qorto ku tuura iyo mid ka idhaaba imikadaasaad arkaysa kuwa saa samaynaya min albaakistaniyiin walhunuud waliiraaniyiin wagayrihim waxaa noocaasa samaynaya qabriga nebiga alayh isalaatu wasalaam baryaya waxaasoo dhami xadaa bacd اquruun اmufadala wax soo dariyey quruuntii nebigu inta kale ummadda ka fadilo ammaanay dabadood ui khayr naasi qarni uma aladiina yaluun uma aladiina yaluun waynu ka naqlin doonaa alimaam shaafici raximah llahu tacala wuxuu sheegayaa wakhtigiisa inay bilaabantay in qubuuraha qaarkood la dhiso oo dabeetana umaradu ay dumin jireen umaradii waktigaa joogay markaasay doonayaan inay naga dhaadhiciyaan ay idhaahdaan meeshan waxaa ishaya waad maqlaysaan kii hadlayay soo maaha wahaabiye iyo almadaahib اlarbaca kadaba wallahi masaladaana horena waan idinku baraaruji waana idinku celcelinaya waa taxadda alkhuraafiyiin inay keenaan mas'alo min masaa'il tawxiid ka mid a oo ku qoran kutubta sheekh maxamed bin cabdilwahaab oo yasbiquu ilayhi axad min aimati alumma min asxaabi almadaahib alfiqiya aw gayrihi hal masalo bal ha keenaan walihaada baa sida duruusteennan ku aragteen inta badan maxaan soo naqliyaa iyadoo daliilku yahay alkitaab waالsuna culamaa wa aima min mukhtalaf اlmadaahib oo aqwaashoodu ay ka horeysay waafaqsan tahayna ma fi hada kitaab fi gayri min kutub الtawxiid wاlcaqiida mas'aladana si gaara in sha allahu tacaala min mukhtalaf اlmadaahib baan ka soo naqlin doonaa masalada ah binaa almasaajid calى اlqubuur iyo taxari اlcibaadaat cinda اlqubuur sida aimadu u diideen axaadiidan ugu daliishadeen iyo waxay ku sababeeyeen inuu yahay in laga baqayo in guluwi lagu sameeyo oo la caabudo in arrintaa waxa weya inay ku sababeeyeen marka imaam shaafici raxima llahu tacala saasuu sheegaya in waktigiisa ay bilaabantay deetana aimadu ay dumin jireen maantana waxaa la doonaya in lagaa dhaadhiciyo lagu haahdo diintii islaamku iyo qowl lmadaahib ilarbaca waa in qubuuraha la dhiso masaajida laga dul dhiso ciid laga dhigto lagu dawaafo la dhunkado la ysku masaxo barake laga raadiyo bal la baryo iyaga wax la weydiisto oo baryadooduba ay ka fadilan baryada ilahay la baryo soo idan dhegeysan ka youtube-ka ku jire timaha weyn le ee haddaad ilaahay barido lama huba in laga aqbalay laakiin haddaad weliga u timaado ad barido waa la hubaa in la aqbalay subxaan allah yaa aqbalaya marka weliga aqbalaya miya se ilaahay baa aqbalaya o kuu baryaya marka ilahay marka toos u barido shaki baa ku jira yaعnaa waa qaطcu lلnaasi can الlah dadka ilaahay laga jaraya oo la rabaa in lagu xidho makhluuqaad weliba amwaata oo dhintay ayaa lagu xidhaya inaguna dadka waxaan rabaa ilaahay ku xidhno ilaahay inaan ku xidhno sida ilaahay uu yihi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ayu lfariiqayni axaqu bilxaq qofka dadka ilaahay ka jaraya amwaadda haddaad baridaan lahubaa in laydin aqbalay odhanaya mise kale waa ilaahay barya ilahay anigay barya buu ihi marka waa masaa'il muhima jiddan dalabat lcilmiguna waa inay fahmaan laa siyama fi hadihi اlcusuur wالsanawaat اlakhiira khuraafaadka aada loo nooleynayo oo dad ahlu tawxiid ahaan jira intikaasa ay ku dhacdo oo khuraafaadka bidcay dib ugu noqdeen oo shubahaad ay furayaan waa in ay fahmaan aqwaashani inaanay ahayn iyo masaa-ishani wax aimo mutaakhiriin ay la yimaadeen oo ibnu taymiya kasoo bilaabmay ibnu cabdilwahaab iyo ay tahay aqwaal mudawana fi lkutub iminka waxaan qoraya masalada ku saabsan xukmu binaa almasaajid cala اlqubur waxaan ka soo naqliyey alum lishaafici waxaan ka soo naqliyey baxru dam liruyaani waxaan ka naqliyey waxa weeyaan albayaan lilcamrani shaafici waxaan ka naqliyey annajm اlwahaaj eh, lidamiiri isna uu minhaaji ku sharaxayo waxaan ka naqliyey kutubta waxa weeyaan nawowi sida sharxu muslim wagayru weliba nawowi tasriixinaya inay xaaraan tahay binaaء اlmasaajid calى اlqubur markaas haddana la doonaya inay nagu idhaahdo waxa ishaya wahaabiye iyo almadaahib اlarbaca tawxiid iyo shirki baa ishaya iyo itibaac iyo bidco labadaasa ishaya wakti walbana waa ishayaan labadaas wallahu aclam w sal اllah alى nabiyina mxamed